bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi وaalih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii saddexaad ee ka mid ah kitaabu radd cala اljahmiya lidaarimi raxmat اllahi tacaala calayh waxaa inoo dambaysay digiddi uu sheekhu ka digeeyey qolyihii jahmiyada ahaa aamada muslimiinta iyo carruurtooda uga digahayay iyo dhibaataday u geysteen muslimiinta wax ka tilmaamay iyo asagu wixii ku kallifay kitaabka inuu allifay iyo cudurdaaradiisii iyo salafku inay ka gaabsan jireen sifaadka ilaahay iyo axkaamtiisa caqadiga ah in salafku ay aada iskaga ilaalin jireen ka hadalkiisa biduuni daliil taasaa inoo dambaysay ilaa ay bacdu iska ilaalin jireen ku gabagabeeyey qur-aanka inay fasiraan ayagoon markaasi u haynin wax cad oo min kitaabi rabbihim aw sunnati nabiyihim waxataa inna bacdahum kaanuu waxay yattaquuna kuwii iska ilaaliya tafsiirahu qur-aanka inay fasiraan lianna alqaa'ila fiihi qur-aanka midka ka hadlahayae fasiraya innamaa yaquulu cala allaahi ilaahay buu ka hadlahayaa oo wax u tiirinhaya ama tilmaamahaya marka waa adoo yidhi ilaahay baan subxaanaه wa tacaala ka tarjumaya qala abu bakr الصidiiq radi اllahu tacaala canhu wuxuu yidhi ayu ardin dhulkeebaa tuqilinu i xambaari ahaynaysa wa ayu samaan cirkeebaa tudilunu i hadhaynaysa idaa qultu haddaan idhaahdo fii kalaami اllahi ilaahay kitaabkiisa maa laa aclam waxaanan garanayn aan fasiroon ka hadlo ayb aayaddaas marka wafaakihatan wa abban ayaa la weydiiyey sayidina eh, abubakar markaasuu sidaa ka yidhi macnaha guud hadda wuu fahamsan yahay oo waa wadaad carabi oo fasiix ah oo wixii garanaya laakiin in laga hadlahayo nicmooyinka ilaahay la tirinhayo oo khudaar iyo beer baxda iyo dhir iyo daaq iyo nagaadh iyo intuba laga hadli meeshu waa ku caddahay laakiin wuxuu ka hadlayaa ereygaa bitaxdiid waa abbantaasi ayuu yidhi haddaan waxay ila tahay iska idhaahdo soo halis ma ah marka aad bay ola weyntay kadalika sayidina cumar ba adna sidaasoo kale ay qabsatay isagoo maalin suuradda akhrinhaya wuxuu soo maray wafaakihatan wa abban markaasuu ihi ama alfaakiha faqad carafnaah faakiha waanu garannay famaa huwa alab abow maxaa tahay kadib asagaa isla hadlo wuxuu idhi lacamruka ina haada lahuwa takaluf yabna alkhaaa dibbuu iskugu noqdo wuxuu ihi ina khataabow haddaad hadda abban qodqodo waa takaluf iyo hawl aan laguu dirsanin iyo israfaadin macnaha guudfahantahay xugubna kaagama xidhnee maxaa ku daba dhigay oo waxaan warbadni ka ahayn sidaasuu marka sayidina abubakar iyo cumarba u arkeen haddii marka raggii culummada ahaa iyo a'immadii muslimiinta iyo labadii axad ee nebiyulaahi moxamed ku xigtay cilmi iyo aqoonba muslimiinta marka la firi lambarkowna ah xagga muslimiinta hadday halkaa ka taagayiin eray yar oo luq ahaanba lagu garan kara hadii indhaha la taago halka hadday ka taagan yihiin maxaad moodaabuu sheekhu ku leeyahay in laga hadlo ilaahay sifaadkiisii iyo axkaamtiisii midda ayada ah wa su'ila cubaydta salmaani shayin min tafsiir اlqur'aan shay qur-aanka ka mid ah faqaala wuxuu yihi ninkii saa'ilka wuxuu ku yihi ittaqi اllaha ilaahay ka cabso wa calayka iyo xaqa inaad beegsato faqad dahaba aladiina kuwii waa kaanuu ahaayeen yaclamuuna kuwa garanaya fii ma unzila اqur'aan qur-aanku wixii asbaabtiisii iyo wixii lagu soo dejiyey dadka yaqaana way leedeenbu xilli dambe inagu aynu joognaa war tartiibso cabid salmaan ode ninka taabiciga kabiirka faqiiha saxaabada badankeedna laba kulmay min fuqaai taabiciinna lagu tiriya bal min aclam الnaasi likitaab illahi baa lagu tiriya yaa wuxuu leeyahay u kaadiya ha degdegina dadkii kitaabka rabbiga i yaqaanay war way tageene salolashadan aad kitaabka salolanaysaan iska ilaaliya maxaa asbaabu nusuulku waxay kugu kaalmayn fahamka qur-aankay kugu kaalmayn marka wuxuu hi ittaqi illaah ka hadleen way waxaadan garanayn acalayka bisadaad toosnaan iyo istiqaamo ogow oo maxaa toosnaanta ka mid ah inaadan ka hadlin waxaadan garanayn inaadan laacin waxaan laguu dirsanin inaadan sheeganin aqoon aadan lahayn hada huwa sadaad ayb faqad dahaba aladiina kaanuu yaclamuuna fima unzil alqur'aan sheekhu wuxuu ihi fahada sidiiqu abu saciid daarimi wuxuu ku yihi idiiqi waa kan run badanihii ama iimaan badanihii waa kan khayru hadihi اlummati bacda nabiyiha ummaddan axadka u khayr badnaa ahaa nabigeedii kadib iyo wاlkhaliifatu bacdahu madaxweynihii nabiga ku xigayna ahaa qad shahida wuxuu goobjoog ah atanziila degidda markuu qur-aanku degahay goobjoog buu ahaa wacaayana rasul nabiga indhuhu ka qaado waa arkahaya goobta haddaad joogto waxa ka dhacayana aad daawanayso waad ka xoog badan tahay markaad goobta joogto indhahana aadan ku haynin waxa dhacahay marka labadiibu uu isku darsaday buu uhi tanziila wacaayana rasuul sala allahu calayh wasalam wa calima wuxuuna ogaaday buu og yahay aqoon u lahaa fii ma unzila alqur'aan qur'aanka wixii lagu soo dejiyena wuu garanay ilaa maa shaa allah ilaahay wuxuu doono inuu ka qarsoomo wixii kale waa garanay waa kan buri yatawaqaa iska ilaalinaya iska dhowraya an yaquula inuu ka yidhaahdo fi lqur'aani qur'aanka uu wax ka yidhaahdo uu fasiro wey an yaquula hunaa an yufasira wey bira' wuxuu u jeedo makhaafata kabaquu ka baqayo ooga gaabsaday allaa yusiiba inuusan asiibin maa cana allahu ilahay wuxuu u jeedo oo fayahlika marka uu halaagsamo adoo wax wanaajiro qur-aanka fasiraya haddaad simbiraxato daarimi wad mid lamida somayna soo marin maxay ahayd fayadilu wayatamaaraw bihi oo qur-aanka ay ku murmaan calaa jahlin fayakfuru fayakfuru hunaana wuxuu ku leeyahy imaamku fayahlik uma hada waxaa weeye cabidata salmaaniyu bacdahu bacda abi bakr waak wa kaana salmaani wuxuu ahaa min kibaari الtaabiciin buu ahaa fakayfa bihaؤulaaءi اlmunsalikiina min اddiin bu haday saxaabadii iyo aimada muslimiinta iyo culummadoodii ay halkaa taagan yihiin maxaad moodaa bui bihaulaai اlmunsalikiin kuwa ka siibtay min addiini diinka ka siibtay iyo walcilmi aqoonta aqoonna waa ka dharla' yihiin diintina way ka baxeen markaas haddana waxay rabaan in kitaabka rabbiga ay fasiraan aladiina kuwaasoo yantaqixuunahu quwaaxahaya qur-aanka naqxan quwaaxid weeye markaas lafta intaad jabsato ama shayga dhuuxiisa daadanayso idan u abayaalayna meeshaad ka jebiso kaasaa la yidhaahdaa intiqaax lannu markaa laakiin waxaa u danaynaysa intaad meel xubina ka raadaysaad oo lafta duleelisaa ayar bahalka laga daadsadaa ludana laga cunaa laakiin markaad dan ka lahayn ood muhiimadu ay tahay wax meesha ku jira haaan kuu soo dhaco madaxa ka bushaa agga kaga dhufo oo ku dhufo oo lugaha qaad marka wuxuu ihi qolyahan waa maxay dan kamay laha meesha ayadda ay dhigahayaan muhiimaddu waxaa weeye tooda inay toodsadaan oo baktigooda ay toosiyaan wixii kalena ay ku tuntaan wayufasiruuna waxay ku fasirahayaan biahwaa'ihim ayagu siday la tahay khilaafa maa can allah maca kownihi uu yahay weeye khilaafa maa can allah ilahay wuxuu u jeeda waxaan ka ahayn bay qur-aanka ku fasirahayaan iyo wa khilaafa maa taxtamiluhu lugaat اlcarab kala duwan oo garab marsan luqada carabeed macnahay u keenayay de kitaabka ila waa lisaan carabi mubiinehe luqada carabeed marka loo firiyo iyo marka siyaaqaadka iyo adilada kale la fir wuxuu rabbi u jeedoo dhan bay gara marayan laa luqatan walaa maqaasid shaaricna eegi mahayaan w muraad mutakalimna ma qiimayn hayaan dalaalat luqana ma qiimayn hayaan ee maxaa u dan ah waxaa u dana ah iyagu waay doonayaan sheekhu wuxuu ihi walaqad qaala bacdu ahlicilm ayagiiba u gudbay intaynan ka tegin ee masalada ee kitaabka qur-aanka tafsiirkiisu waa masalo dhib badan soomaaliduna nin walba markuu xoogo jacbursado mufasir buu iska noqdaa waad ogtihiin baan u malay waa kitaab culus weeye aadna in loo ixtiraamo u baahan lafahadana aad ilaashato muslimiintana aadan aafaynin kitaabkana aadan ku xadgudbin aadaa la iskaga dhawo wuxuu intaasoo aaaara u keenay sheekhu ogana hadlay in kitaabka rabbigay aan la dhigin meel uusan lahayn ummaddana aan lagu aafaynin kitaabku asagu inuu ku hanuuniyo ku hogaanshaa la rabaa inaad adugu aayadihiisa aad tiraahdo waxay u jihiin taabico ay raacayaan aniga ujeeddadayda dhibaato wey marka warka la soo gaabiyo kitaabka qur-aanku waa un laba qaybood cinda ahli اlcilm shay bayin binafsihi ah iyo shay aan ahayn bayin binafsihi yacni lafdi iyo aayad dalaaladu ay caddahay maa huwa bayinun binafsihi laa yaxtaaju ilaa bayaanin min khaarij aayad cad lafdi cad macnihiisu bannaanka yaal aan u baahnayn wax fasiroo caddeeya ama aayad kale ah ama xadiid ah ama ijmaac ah ama dalaala caqliya oo curfiya ah shaygaa bayin binafsihi ah xukumkiisu waxaa weeye in lagu dhaqmo sida uu lafdigu keenayo camalan waictiqaadan alcamalu bimuqtadaahu camalan waictiqaadan waana sida qur u badan yahay qur-aanka u badan yahay weeye waa bayinun binafsihi laa yaxtaaju ilaa bayaani min khaarij ayadaha qur-aanku u badan ninka luqada uu qur-aanku kusoo degan yaqaan ee lagu dul akhriyo inuu mufasir u baahdo oo nin wax u sharxa u baahdo waxaa weeye waa meelo yaryar marka loo fiiriyo qur-aanka intiisa kale iyo mucdiisa iyo weynankiisa waxaa kuu soo hadhay qaybta aan ahayn bayina binafsiha lafdiga aan asagu iski u caddayn u baahanaya harax u baahanaya yaxtaaj ilaa bayaani min khaarij midkaasi marka adugu luqa ahaan aadan ku garanaynin adoo afka garanaya oo luqada yaqaana ayaan eraygu macnihiisu cadday wuxuuna u baahanayaa fasire iyo caddeeyo kale oo dibadda ka yimaada bimacnaa dibadda waxaa looga jeeda aayadda aan ahayn wax aayadda un ka baxsan baa looga jeeda waxaa dhici karta aayadda ku xigta dhowr aayadood kadib inay caddaynayso waxaa dhici karta mid aad ku soo marto suuradda bilowgeeda ama dhammaadkeeda ku iman doonta ay caddaynayso bayaan min khaarij waxaa un looga jeedaa ayadda la gudaheedu wixii caddayn lahaabaan muxuu ahaa ku jirin midka hore usuuliyiintu waxay u yaqaanaan almubayan nooca hore ee kitaabka qur-aanka ee bayanu binafsihi usuuliyiintu waxay u yaqaanaan almubayan qoliha culumul qur-aan ka hadlana waxay u yaqaanaan almufasar isagu bannaanku yaallaa kaa marka waa qur-aanku u badan yahay kan kale een asagu iski u caddayn daliil khaarij ah lagu caddaynaya adilada khaarijka lagu caddayn culummadu waxay isku raaceen waxaa ugu muhiimsan qur'aanka aayaddaasi macnaheeda uusan kuu caddaan waayey in lagu caddeeyo aayad kale idaaxu اlqur'aani biاlqur'aan tafsiiru اlqur'aani biاlqur'aan waa ka ooga fiican maxaa yeelay mubayanka la caddaynayo iyo caddeeyuhu caddaynaya waa isku jinsi waana isku nuuc waxayna ka yimaadeen min mutakalimin waaxidin oo allah subxaanahu wa tacaala ah marka in laisku fasira asagaa u fiican haddii aad weydo aayad caddaynaysa axaadiita lagu fasiri axaadiita sunnada nebi maxamed baa lagu caddaysan wixii kaa ishkaal gala qur-aanka haddii sunno la waayo aayad kaloo caddaysana aad weydana maa ajmac calayhi salaf ulummaad fiirinaysa salafku hadday aayadda qaab u fasira iskuna raaceen tubta inaad qaaddo waa laazim bidixii midigna kama leexan kartid haddii kale waad ku dhumaysa saddexdaa haddii aad weydo aayaddii macnaheeda caddaan waayey aayad caddaysaad weyday xadiid suubanoo caddeeyaad weyday ijmaacu salaf ilummaad weyday waxaad u laabanaysaa dalaalaadka caqliga ah adalaalaat alcaqliya yaad u laabanaysaa kuuna caddaynaya wa uutiyad min kulli shay walahaa carfun cadiim baa layidhi gabadhii yemaniyadeeda balqiiso hawsheedii min kulli shay baa la siiye wax walba aayad kaloo noo caddayn waxaasoo dhan waxay ahaayeen ma hayno xadiidna ma hayno ijmaacu salaf alumna lama hayo caqligaad boqorad bay ahayd boqorna muxuu haystaa wax walbo asagu u baahdo adduunyada wixii un joogay ah ma hawlihii jannaa wax laga siiyey ma nicmooyinka aakhare wax ka haysataa maya ma adduunka wax yaalo o dhan bay heli kartaa maya boqor bini aadam wuxuu heli karay marka la qaadoo la dhigo yay haysataabaa loo jeedaa lianna addaliil alcaqli ama curfiga caadada kuwa caddaynaysa tudamiru kula shayin biamri rabbiha ooma baahna hadda inaad tiraahdo aayad cadaysa lama hayo iyo xadiis lama hayo iyo maxaa yeele addaliil alcaqliya kugu filan wixii la yidhi muxuu ahaaye baabi'i unbay baabi'inaysa ilan waa ciqaabe dadkii loogu taga inay ciqaabtay wixii la yidhi baabi'i unbay u socotaa soo maaha wadaaddaa waxay dhahan aayaddu ma aha min annawci الثaani e waa min annawci اlأwal limaada tudamiru kula shayin baa la yidhi biamri rabbiha hiya ma'muura waa la amray amar bay ku socota amarkana maxaa loo siiyey qoomka loo diray iyo wixii la halmaalay baabi'i baa la yidhi ma adduunka o dhan eber ka dhig lama dhih adduunka o dhan rog oo dhulka la sin oo meesha biyo ka keen lama dhihina waxaa le qoomkii loo diray iyo inteedi almuhim lafdiga aan asagu bayinun binafsihi ahayn waxaad u baahan min khaarij daliil ka inuu ku caddayo daliilkaasna waa aayad kale oo macnaha caddaynaysa xadii waa badan yaha sunada mubayinada waanzalna ilayka dikra litubayina wamaa anzalna calayka alkitaaba ila litubayina idan waxaa weeye qur-aanku uu kuu caddayn nabigaan aggiisaan aadayn haddaan weyno ijmaacu sl اlumma lanna ijmac mustanadkiisu inuu aayad yahaa laga yaaba inuu xadiid yahaa laga yaaba in muxuu ahaa qiyaas calaa nasin aw mansuusin yahaa laga yaaba idaa ijmaac salafkuna waa macsuub asna waan raacaynaa haddii la waayo macaanam hawshaygu kaaga xidhan yahay hawshana aad ka maarmi weydon takallufku cumar ka carray usan ahayn iyo abubakar markaa waxaad isticmaalaysaa adalaal acaqliya wاlcurfiya intaasi waxay ila tahay idinku filan bay ila tahay marka eh, aayadaha waxaa hadda looga jeeda aayad kala lagu cadayn macnaha looga jeedo waa maxay aayaddii maalan waa caam aayad kalaa qaydaysa ama khasisaysa eh, ijmaal baa ku jira ama ishtiraag aayad kalaa cadaynaysa amilada aimadu sheegaan waxaa ka mida ah qowluhu tacaala waidaa saalaka eh, cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwat daaci idaa dacaan ruux walboo ibarya ducadiisa waan aqbalaaba aayadda daahirkeeda cumuum baa ku jira marka la fiiriyo suuratu ancaam markaad tagtana bal iyaahu tadcuuna fayakshifu maa tadcuuna ilayhi inshaa wa tansawna maa tushrikuun insha waa la qayday horan maxay ujiibu dacwat daaci idaa dacaan ama gaal ha noqdo ama islaan ha noqdo ama muar ha nodo ama ayru muar ha noqde daaci o dhan waan ajiibi ilaaqa iyo cumuumka saasaa laga qaatay laakiin xagga maxaa la yidhi ducada waxaanu ka aqbalnaa ama dhibka haysta faydnaa ruuxaan doonno ayadda shuura oo kale lamid mise zukruf bay ahayd man kaana yuriidu xaa alaakhirati nazid lahu fii xari maxaa daba yaala waman kaana yuriidu xar dunya nu'tihi minha baa la yidhi ilaaq baa laga fahma umuum laakiin isra maxaa la yidhi man kaana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha maa nasha lagu wada siin maayo gaaladu xataa waxay doonaan lama siinaya xoogow ay ku orordaan baa loo dhiibahaya marka qur-aanku aayad ilaaq ku jira ama ijmaal ku jira ama cumuum ku jiro xoogow ku yar cadaan waaye aayada kalaa qaydi oo muraadllaahi subxaana wa tacaala kuu sheeg qur-aanku waa inta iyadoo sidaa tahay bay haddana salafku waxay ka gaabsanayeen takalufka iyo dabagalka iyo isku rijinta hawlahaasuna waxay kuu keena waagi dambe inaad istikfaaf fudaydsi aad fudaysato marka intaas ayaan kaga tagnay insha allahu tacaala qaacidat bayaan اlqur'aan sheekhu wuxu uhi walaqad qaala bacdu ahlicilm ahlicilmi barhkood waxay yidhaahdeen laa tahliku hadi اlummatu ummaddan ma halaagsamayso xataa tadhara fiihim الzandaqatu ilaa ay diin xumo dhexdooda ka muuqato ummaddu ma halaagsanto ilaa ay diintooda ku caasigaroobaan oo yatakalamu ay ka hadlaan fi rabbi subxaanahu wa tacaalana ay ka hadlaan ilaahayna ay fantaan xadaanaa xadaanaahu xadiidka waxaa noo sheeg waa mucalaqade waa in la wasliyo soomaa xadaanaahu suwayd bnu saciid alambariy qaala can اxajaaj bni dinaar can mansuur bni اmuctamir qaala wuxuu ihi imaamka mansuura maa halaka diinun a diin ma halaagsata mana baabado diin ilaahay soo dejiyey xataa takhlufa ilaa ay soo baxaan ama ay diintii lugta la galaan almanaaniyatu manaaniyadu waa nisba ilaa mani nin la odhan jiray oo majuusi ahaa marka waagi dambe waa laskaga tasarufa magaciisa isagu maani baa lahadaa nisbaduna waa maanawiya maanawiya ayb nin xunoo dilaawo ayuu ahaayo majuusi a kadibna dawaaif asagu wuxuu aaminsanaa aaminsanaa yaa islaamka soo galay qaybna daacad bay aheen badankoodna diinta islaamka inay dumiyaan bay doonahayeen barhkii markaa diinta ku gabaday ayaa islaamka in badan dumiyey waagi dambe magacoodii waxaa la siiyey ruux walbo la dareemo diinta islaamka inuu ku soo duulay dan khaasana u leehay daacadna uusan ka ahayn wuxuu sheeganaya iimaanka ah manaaniya marka waa lagu tasarufa asalkiisa waa almanawiya nisbat ilaa mani marka niman xunoo caqiido xun bay ahaayeenoo waxay qaba mxuu ah xayawaanka lama gowracan karo xoolaha lama cuni karo dumarka looma galmoon karo maxaa jira waxay yidhahdeen dumarka waxaan lagu galmoon karin shahwadu iyo damaacigu waa hawl shaydaan bay dhaheen shaydaan wixii ka yimaadana siisu wuu xun yahay ilmihii aad dhashay markaad islaanta u galmato waa shaydaan kuhoosano meesha yaallay dheheen maxaa jira lannu shahw ka dhashay bay dheheen dareen dareenkana maxaa keena shaydaan baa istaaray dheheen shaydaan baa ku istaariyey islaam baad u tagtay maxaa ka dhashay waa farac shaydaan bay dheheen waxaa le war waxaad yeelaysaan raggu dareen iyo dumarkuna dareen baa jiray ninkanu dareen bu le maxaa la samayn hal iskhaniisa yidhaahdeen si ah, muxuu ahaa tarankuba u go-o wuxuu shaydaan dhalaalan loo waayo meelahan laga dhalaynin ha layskaga taga yidhaahdeen xoolaha lama gowracan karo oo maxaa le waa naf noolo in la gowrac ma banaana yidhaahdeen waxaa le haday baktiyaan ka warrame iska cunadha marka ayad haday baktiyaan waa niman diinlaawayaala ah oo saa ugu dhex jira waxaa aaminsan baa soo galay reer faris bay asalkood u badnaayeen farisiyiin bay u badnaayeen qayb acaajimu rumiyana waaba jireen laakiin farisiyin bay u badnaayeen nimankaa way nimanka laga hadlaayo azindiiq marka waagi dambe waxaa loo tiiriyey nin walba oo nimanka maanawiyada ama manaaniyada lug ku leh waxaa kaloo sidiiq waagi dambe la yidhi waxay salafku u yaqaaneen munaafiq munaafiq salafku waxadkay u yaqaaneen oo saxaabiya eh, nabi maxamed munaafiq waxay odhan jireen baa waagi dambe waxaa loo bixiyey azindiiq hu zindiiq waa ninka sheekhu wuxuu yidhi qultu waxaan idhi saa'ilkii xajaaj ibnu dinaar ile mansuur baa hadlahaye qultu cadhi wama almanaaniyatu sheekhu manaaniye maxay tahy qaala wuxuu uhi azanaadiqatu waa laba shaadlayaasha kuwa labada shaadh leh ee afka baarkiisa iyo madax horena diin islaam kutusahaya xagganna minjaxaabinayo daarim wuu ka hadli doonaa zanaadiqadu inay ka dhib badan tahay xataa gaalada asalkaa kitaabkana wuu kaga hadli doonaa insha allah isagoo faahfaahsanna ka weyn buu ku keeni doonaa idan azindiiq waa ism ku dhaca yaqacu cala alnifaaqi wاlmunaafiqiin min azandaqa laga keena dhibba maleh asalkeeduna waa maxay zandi bay ka soo jeedaabaa la sheegaa oo waa un waa cajami waa cajami shekhuislam inta aad u sharxo wuxuu leeyahay lafdiga zindiiq la yidhahda ama zandaqo waa shay mucarab ah oo la soo geliyey luqada carabeed maqsuudka looga jeedana waxaa weeye annifaaq walmunaafiquun muhimmaddu waa intaa waxadaanaa moxamed kaiir alcabdi anba'na sufyaan yacni hawriya abu cabdالlah can salim yaعni bn abi xafصة الcijli can abi yaclى mndir bn yaclى الthawri can muxamed bn الxanafiya radي الlahu taعalى canhu qaal wuxuu hi saxaabigaas cali wiilkii u dhalay wey dee min sqaari saxaab lagu tiriyaa qaala wuxuu hi laa tanqadi الdunya mxuu aha min kibaar min awsad taabiciin aan dhaho min awsad taabiciin cafwa baa lagu tiriya qaala wuxuu ihi laa tanqadi dunya adduunyadu ma go-ayso oo dhammaan mayso xataa takuuna khusuumatuhum fii rabbihim adduunkan la rogi mahayo dadku ilaahayba ka doodaan ma wax kalo ka wada hadlaan bay waayeen ma waxay ka tashadaan bay waayeen ma waxay baadhaan bay waayeen waxayba majaalistu iyo fadhiyadu un kaga hadlahayaan oo ay ka doodahayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jira iyo ma jiro oday soomaaliyadoo danjira u haan jiray hindiya fadhihi jiray waagi dambana haddana dhex ordoqolyahan soomaalida waayeelah ya ana waagaba ka yarayn hawshaas aadoomaan la soconi meelahan baan kitaabba la ordaynay eh, ama dugsi qur-aan baaba la joogay wuxuu waxaan fadhiyay golihii shacabka soomaaliyadoo lagaga doodahay ilahay ma jira mise ma jiro ilaahay subxaana wa subxaan qaadirkiina abuuray horta ma jira abo iskaba joojiye ma jiraa oo axad jira miyaa mise waa sheeke baraley la dooday la waday la waday waa holi shuuciid markay weliba carcarka lahayd la socda baashi marka la waday raggii yidhi ilaahay ma jiro iyo waxaa la siiyey midaaliyaddii muxuu ahaa raynta idinkaa reeya baa la yidhi qolyihii kale ay yidhi ilahay wuu jiraa way keeni waayeen marka waa waa lagu oriyey lagu sacabiyey kuliyaddii caskariga uu ka baxay madaxweynaha soomaaliya hadda weliba nool nin ka mid a ah wuxuu kaga baxo baxu takrij ku diyaariyay ilahay inuusan jirin subxaana wa tacaala ilaahay inuusan jirin ayuu ku diyaariyey risaaladii uu qadimahayey uu ku qalin jabinhayey meesha la gaadhay meel la arkay ma aha marka bani aadamku waa aafaysan yihiin laa tanqadi اdunya xataa takuuna khusuumatahum fii rabbihim ilaa ay ay noqoto rabbigood ay fantaan mashiki maxaa ku geliya raaziba waxaa laga sheegaa wuxuu idhi maalin bintuu faanayb wuxuu ihi ilaahay inuu jiro oo xaqna yahay waxaan u keenay kun daliil buuri haba reednay saabuuro meesha ka agdhowd waxay tidhi ilaahayga iga caafiya cudurka aad qabtaan ku mahadiya habar iska waayeelo burdi wadata haweenkaa baysintida caadiga hayd dad garanaysaa waxaa tii cudurka ilaahay ku geliyey rabbi iga caafiyaan ku xamdiya maalihii ku abuuray baad u keenaysaa kun daliil inuu jiro aq yahay shaydaan kuusan babatay dhaaf bay jiri wasiyada uu raasi waxaa ku daroo ka mid ah in lagu dhego diinu cajaa'is naysaabuur diintii iyo habraha reer naysaabuur aaminsan yihiin lagu dhintabu yacni maxaa ku geliyey baddaas